cali xasan buu fiiliy ku xanaaq oros ka tago markaasuu cabdillahi bn jacfar u yeedhay iyo nin kaloo reer bani zuhraa ayagaa ayagaa shaabog asna waa u tiriyey ayib marka waxaa weye ninkaad hadhow ku cararayso ee wixii dhibaad oo la tegay hadda marka ay dheefi jirtee yaraantu jirto ninkaa inaad dhaqaalaysato ka warqabto weeye hebelow markaa soo tiraado soo hanqaaranto keri uf baan ku leeyahay maxaa yeelay beri samaadkii wada ilowday maxaa jira waa lagu kala tegahaya haddii anugu aan nin mukhlisa noqdo oo islaamka iskaga adeegahayo iska diyaarana waa meesheeda laakiin haddaan kula xisaabtama gar baan helaya adugu marka gunha noqonayn markay dheefi jirtaan ragga ka warqab si markay dhibaato timaado ragga ay wada gurmadaan saasuu nabig sal l slam ila ragga ma wada sinin wاrajulu waciyaalu ninka iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa mar waa lagu qiimayn wa xaajatu hada lafd abi daawud adarku adar xasana weeye Eh, axmed baa soo saaray iyo abu daawuud iyo tabarani fi lawsat kun laba boqol iyo sagaashan shaafici fi lmusnad min ariiqayn marka laba sanad buu leeyahay biisnaadayn laakiin ma kafawa bihima xasanun saxiix sidaa darteed adliya almaqdisi fi lmukhtaar ah ku saxiixiya fajacalahum muslimiinta wuxuu ka dhigay cumaru radi allahu tacaala canh arbacata aqsaam afar qaybood buu ka dhigay alwal dawu sawaabiqi aladiina bisaabiqatihim xasana almaal dadka horumarka ah ee horyaalada ah ee ummadda musliminka ka horreeya sahanka ah sahan diineed bay ahaayeen waa hordhaceenna weeye ceelyadu weeye islaamkay nooga horreeyeenba xoolahan oo dhan ba ayagaa asaas u ah dawladdan dhisan ba ayagaa tirar iyo dhidiba u ah dadka noocaasa ixtiraam goonay mudan yihiin ayib wathani kuwa labaad waxaa weeye man yugni can ilmuslimiina fi jalbi lmanaafici lahum man yugni ruuxa deeqahaya dadka deeqahaya can muslimiinta kaga fillaanhaya maxayna ka deeqeen fii jalbi lmanaafici lahum dadka ee danteenna u taagana masaalix inoo keenahaya ee inoo adeegahaya ayaguna dadkaas waan xurmaynaa kasaasati sida qolyaha maamulka ah asaasa jamcu saais waa ninka wax maamulo wey ahlu qolyaha hogaanada maamulada waalculamaai aladiina yajlibuuna lahum manaafica addiini wadunya iyo culummada shacabka usoo jiidaysa adduunyada waxtarkeeda iyo midda aakharaba waxtar adduun iyo waxtar aakharaba ayaga keenaya marka waa in hawsha in lagu horumariyo whaali waa inti kale marka laga sinaada w wixii kale marka laga sinaado baa laga hadlaayay whaaliu man yubli balaan xasana man yubli ninka qaban haya dhigahaya balaan xasana wacdara aan la arag buu samaynaya hala halgamo waa lamber ko waxa la qabto waa lamber ko hawl hala galo waa lamber ko hala soo jeedo waa lamber ko waa nin marka waxtarkiisu aan caadiba ahayn fii dafci darari canhum can lmuslimiin kalmujaahidiina fii sabiili illah mujaahidiinta mukhlisiinta ee dagaalamee la yaqaana xoolahoodii baa lagu wareejin waa laga warqabi ayb min alajnaadi wاlcuyuuni aladiina hum lqusaadu lmunaasixuuna wa naxwihim wuxuu ihi oo kamid a min alajnaad ciidamada iyo walcuyuun sirdoonka aladiina kuwaasu hum lqusaad qusaad baa loo yaqaana yaqsud jihat alkufaar wararku soo ururin xog buu keeni ayib almunaasixuuna daacadu ah lidiin illahi subxaana wa tacaala iyo wa naxwihim wixii lamid a ah, ama wa naxwuhum wixii lamid a qolyaha qusaada ah, ah. ayagana waa in laga warqabo ragga ninka xabadda ridahay mararka qaar waxaa ka daran ninka sirta ku ururinay sirdoonka ah ee xogta kuusoo ururin ee hawlaha ka mxuu ahay ka ilan xogta dagaalka maanta iyo awoodda u badan ee malatari waxay ku dhisan tahay shak sirdoonkaas haddaadan sirba haynin maxaa kuu soconayade wax kuu soconay lama arko waraabic daw lxaajaat qolyaha baahida u saaxiibka dawlxaajaat intaasoo dhanba marka waxay leeyihiin hantida muslimiinta ee guud ee caamka ah in wax loogu qabto nin walbaba sheerkiisa laga siiyo iyo nasiibkiisii iyo rabi wuxuu oga calfay maslaxadana la qaybiyo haddii marka ay tacaarud dhaco oy xooluhu yaraadaan oy wax yar yihiin waxaa lagu hormarin mujaahidiinta idlaaqan hadday xooluhu aysan qaybsami karin oo wax yaroo afgelayso anu inaan amallaqo amaba laqda ama in qolyahan lagu qaboojiya ama lagugu qaboojiye hadaysan ah. haddaysan qaybsami karin tacaarud iyo tasaaxum u dhaco oo shux fi lamwaal aynagu dhaco iqtisaadkeenu dhulka tago waxaa lagu horumarinayaa almujaahiduuna fi sabiili illah alimaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi fi kitaabi alfataawa alkubra fi kitaabi aljihaad waxaa lagu weydiiye oo lagala hadlay hadii maal yar la helo oonu muslimiinta u qaybsami karin in loo tawsiciyo loo kala jabiyo lama awoodo mujaahidiinta iyo fuqarada masaakiinta ah wa hunaaka waxaa lahay dad jiyaacah oo gaajo u dhammaanaya waxaa kaloo jira mujaahidiin haddaan intan la siinin lagu baaba'ayo gaaladu ay adduunka qabsanayso ku wareegayso sheekh wuxuu uhi waxaa lagu horumaray maalkii hadduu qaybsami karana mujaahidiina qayb baa la siin dadkan dhammaanayana waa la badbaadin gaajada u dhammaanaya haddaan hantidu qaybsamaynin mujaahidiinta lagu hormarin liannahum maslaxa caam bay u taagan yihiin diinkana waa difaacahayaan gobnimadii iyo daqarinimadkii iyo dadnimadii iyo magacii iyo sharaftii dhegtina waa difaacahayaan ilaahayna waa u halgamahayaani ayagaa la siin qolyaha masaakiinta ee gaajadu laysay bimiqaadir min allahi bay ku dhammaanhay annaguna gaajada kuma aanan keenin rabbigood ha baryaan buuri ayb laa ninkan dhimashadiisu keligii kuma xidhno ninkan halgamaya dhaawaciisu iyo baabi'iisu waa baaba'aadi wey adaa baaba baaba'ahay dadnimadaadi diintaadi dalkaadi waxo dhan waa tagahayaan wuxuu u dhiman hayaa u halgamhayaa liyaciisha almuslimuuna cayshatan hanii'a buu dagaalamhayaa haaulaa'i bagadadu waajib bay ahayd laakiin waan awood baan weynay ayagu hadday dhammaadeen dad muslimiina oo ayagu dhammaaday oo manfacadooda iyo maslaxada ayagu ay ku ekayd bay noqdeen kuwana la hormarinhaya halkaas wey wixii nacfiya ama hantiya ah ama waxqabada waa in ayaga lagu hormariyo liannahum haziimathm wa haziimat اlmuslimiin wa nasruhum nasru lilmuslimiin wa hum aa'ifatu اlmansuura fi dunya alyowm dadka adduunka maanta ka halgama hum aa'ifa almansuura wixii ka soo waa maxaabsi wey sheeka berley baa la niman niman ku maxaabsa sooma arag weliga oo wuxuusan sheegta dayib inta kale waa sheegato wey iyo ku dhaqan bay ku yihiin musطalaxan qiimaha badan ahlu suna aaa'ifa almansuura aلطaa'ifa almansuura waa طaa'ifaة mujaahida tuqaatilu calى kitaab الlah wa min fiqhi اlmujaahidiin arki maysid meel u leeyahy xukuumaa diinta soo celin arki maysid meel dowlad baa diin soo celin waxaad maqlaysaa طaa'ifa soo celin طaa'ifa diinta dadka wax tare wax qabtay dawaa'if wey laa duwal walaa xukuumaat طaaئفة وطaaئفة تقع calى الواxد والاثنين والثaلاث والجamاعة nabig sal ly slam nidaamka dowladeed diin buu ka cabiri jiray diin buu ka cabira mararka qaarkood meel marka laga cabiray dowlad iyo sulطaan iyo mxuu ahay xukuumaad arki maysid طawaaئف طaaئفة ayaa adduunka ka zuulayiin tuqaatilu calى الإسlاam tuqaatilu ma qaatala عalayhi mxamed sal ly slm wالdiinu liman qaatala عalayh daad maqasha anagu waxayga qalin baan ku raadsan dhankaa waxaa weeye waa nin casr alxajar ibnoli orod iska tagna meela aad faatikaanka orod iska xadirin roma aad hmm. sheeke berley xisaabta ay la yimaadeen muxuu ahay ree yurub reer yurubku ay doonaya inay dadka ku siraan takdiir baa loo yaqaana waad ba qoray kitaab la ataxdiir min xuqan takdiir iskaga dii la iskaga digahayo irbadaha wax lagu suuxiyo irbada waxaa jira lagugu kabaabinayo suuxisa adoo fiican oo qiimo badan oo wadaad ah oo wahaabi buuda gaaban ah unbaa irood lagugu duro waad seexanba waxaan muxuu ahaa balaayaad wadaan dadkii baad kharibaysaan hawsha dejiya tartiib maslaxa iyo xikmaa loo yahay waa idin sidee irbad baan hor kugu dhacday waaba lagu suuxiyeyba garaabaata isma ogid adoo iska fiican oo wadaadan baa irbad kale kugu duri waa maxay middan waa dhowr siisi oo qabiila wey dhowr siisi oo qabyaalad ah waxa la soo istaagay maxay tahay nabigu dhaqan wuxuu lahaa markuu meel tago inuu dadka degaanka ah la macaamulo macaamalo wanaagsan dadka xilkana wax oga dhiibo bimacnaa waa maxay adeerka iyo eedada iyo eydi maaa lagu dhiiba waa wey erbad baa kugu dhacday ree hebel ah oo magaceeda la yaqaan hadda sheegi maayo ilama ogtahay erbaduhu magabay magacyo kale leeyihiin kuwa kugu dhicina magacyay leeyihiin mar waxaa kugu dhici irbad adduunyo shilin baaba kaa fakan wax kasta shilin baad dhaabsanaysa saad u ordi baad hanqaarmaysa mar waxaa kugu dhici irbad khawar iyo dacfi iyo fulinimo la yidhahdo oo an gaririba qoob garir baa kugu dhaca indhaban baa taagi shanqadhi yeedhaba waxaad moodaada inay kugu dhacayso yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum اlcaduw faxdarhum kaأnamaa yusaaquuna ilى اlmowti wahum yanduruun waa musiibo wey irbadaha noocaas ummadda in looga dega u baahan tahay risaalo qiimo badanoo shee abu maxamed almaqdis uu qoray baa jirta layaada muxuu ahaa khadiicatu ibliis alqowl nafiis fi taxdiir min khadiicati ibliis hala akriyo maslaxaad loo baahan yahay xikma iyuu ka hadlaa masladaas ka hadlaa sheekhu alqowl nafiis baa layadaa fi taxdiir min khadiicati ibliis risaala matbuuca manshuura fi lmawaaqic alislaamiya weeye khaasatan fi manberi tawxiid waljihad bay ku jirtaa lagala soo baxa la akriyo ayb maktabadana inay taallaan filahaya ma aqaana haddays haddaan laga qaadin hal akriyo ha laysku ogaado bal hawlaha nimaad ku ogeyd meesha inuu ka dagaalamo oo muslimiinta u fadhiyo un baad erka asoo sii cararaya ama kaas horjeedo adigo qoqo burkula saara irbad baa ku dhacday culus oo in laga marka u baahan yahay in laga dhaqo u bahan yahy inti dhaktar weyn la geeyo in laga maydho ruuxu markuu sumoobo maxaa lagu sameeyaa hayashacaa nuur ruuxu markuu sumamo jirkiisu maxaa lagu sameeyaa faleembooyin iyo daawo waaweyn baa lagu xidhaa si looga dhaqo waxa asaga dadka waxay u baahan yihin in la maydhay u baahan yihin sida aan soomaali badan shirkiyaadka iyo khuraafaadka iyo khusacbalaadka oo looga maydhay ee falombooyin loogu xidhay ee arbaca waashin saaca ay isbitaalla u yaalleen macnawi ah waxay u baahan yihiin in la dhigo kuwa kiiw ka waaweyn si looga dhaqo wasakhda wixii nine tobanka ka dambeeyay ilaa yomina hada ya hadday dhaqmi waayaan waa xubin xun waan goynaynaa xubinkii la daaweyn waayo sheekh maaa lagu samey ahad waa lala jaraya ah. marka insha alla laakin way maydhmahayaan insha allahu tacala shirkiba waanu maydhnay wixii kale waanu maydhayna insha allahu tacala waidaa xasala min haaulaa'i mutabaricun faqad agna allahu bihi ilaahay baa deeqay ninka ku filaaday ninba mutabarica wuxuu hi anugu maya bes dawl xaajaad buu ahaa man yubli balaan xasanan man yugni can lmuslimiina fii jalbi manaafici lahum buu ahaa dawi sawaabiq buu ahaa anigu ma raba bur qaybtayda anigu nasiibkii aan ku lahaa islaamka bes bay iga tahay sida xakiim ibni xisaam xoolihiis uu diiday abudar baa diiday abudardaa baa diiday jamaca min asxabi shuqul kuma lihi muslimiinta kale siiya ninka asagu soo celiya calafkiisi iyo nasiibkiisu yidhahda maya muslimiinay iska agaasinto cid kale u balbalqiya khayr allahasi oo ducaynayna waidaa xasala min haaulaai mutabarric faqad aqna allahu bihi wailaa haddii uusan tabarucin ucطiya maa yakfiihi ama qoli waxaa dhici karta inuu sheekh u jeedo qolyaha shuraxda ma aysan qabanin lafdan waxaa kaloo dhici karta in muslimiinta qaybo kamid a wax bixiyaanba oo hanti ay bixin hayaan laakiin macnahan dambaa diidahaya wailaa hadduusan tabarucin xaqiisa uu doonayo ucطiya waxaa la siin maa yakfiihi wax asaga ku filan aw qadra camalihi ama shaqadii u qabtay qadarkeeda baa lagu qiiminhaya waidaa carafta haddaad garatayba sheekhu ana alcaطa'a yakunu bixasabi manfacati الrajul cataha waxsiismada waxa la bixinayaa ilma adeersi iyo ree hebel iyo muxaabaad iyo qaraabo ma aha hawshu wixii adigu aad leedahay ku qaraabo doono magac iyo sumcad ku samays waxaad leedahay laakiin hantida hanti islaam weeye hooyada adiga ku dhashay iyo habarta kale ee soomaaliyeed baahan ee muslimadda ah hadday tan kala baahi badan tahay yadaad siinaysa xola adigu aad leedahay ma aha baahida iyo waxqabadka ay dadku ay qabaan bay ku xidhan tahay baal ma ah, muxaabaad iyo qaraabanimo ma ah silat raxim adigu malida xoolahan kuwada ka xidhiidso wixii adigu ah ilahay ku siiye goonida ku ah qaraabada ka xidhiidhi wa bixasabi xaajati fi maali masaalixi wa fi sadaqaat aydan kolba baahidiisa baa laga siinhayaa maal masaali maal caama amwaal sultaaniya iyo zakawaadkaba famaa zaada calaa dalik wixii ka kordha baahidiisa ka kordha laa yastaxiqu laa yastaxiquhu rajulu ilaa kamaa yastaxiqu nadara'uhu wixii baahidada ka badan ma mudatid baa layidhi intay ka mutaan uun mooyeen kuwa ayagoo kugu dhigmay dhigaalka ah nudaraa waa jamcu nadiir waa amtaashaada wixii baahidaada ka badan waxaad ka mudataa waxay ka mutaan ragga dhigaalkaada kugu faca haniimadoo kale ninkan walka wa ka mudata faygii sidoo kale wixii intaa ka soo haray baynu baahida wax ku qiimeynaynaa iyo waxqabadka kale laakiin hantida kale waa loo sameeyey nin kasta iyo wixiisa mila an yakuuna shariikan fi haniimatin aw miiraatin ayib sida matala inaanu igula noqoto shariik fi haniima haniima marka la qaybinayo lagu qaybin maayo nin kasta wax waxaa lagu qaybin inay muslimiin ahaayeen halgankana wada qabteen bas dhaxalkii oo kale laakiin amwaasha kale masaalix alcaama iyo fayga iyo waxyaabaha noocaasa ayaa ruuxa baahidiisa waxqabadka wax lagu siiya taasaa la kala badin karaa kolba baahida ruuxa waxtarkiisa waxqabadkiisa wuxuu noogu e- aadan yahay baynu wax ku siinayna laakiin haniimada iyo wixii lamidka ayagu waxa nin kasta wixii rabbi u qorayba laga siin walaa yajuusu lilimaam ay lisultaan imaamku waa ra-iiska ama dawladda loo jeedaa meeshii dawlad aysan ka jirin wadaadaha joogaa dawlad ka ah ijmaacan wadaadaha jooga baa dawlad ka ah soomaaliya dawlad ma taqaana moogta mar haddii qarankii calanka watay iyo nimanka isqallafin jira iyo labaatan iyo kow muxuu ahaa octoobar la waayey waxay ku leein dawlad ma jirto waa sheeka berley remiy bay dulmiga yaqaanaba remiy aan weligood waxooga dhaqatay ayb in xoolaha cadhsatay in banaanka dhooba in sheekaysa iska ahay mayaga adun la socdaba dawladdu waa un nidaam in la helo kala dambayn odayga qabiilka xukuma haddii shacabka o dhan ba ku qanacsan yihiin asna diintii yaqaan umaddu ku maamulo dawlad wey waa la adeeci wixii khayr ah wixii shalan waa lagu khilaafi walaa yajuuzu alkhuruuj calayhi aw ciidanka reebel sheekhu wuxuu le ciidan wax ku qabto hadduu sanaysa muxuu qabanaya buuri ciidanka reebele dhammaan jira awo ee gabadh wax leeyay rag rag ku leen jira oo beertooda ku dhammayn jiray oo wiil maalin la dakray rag u dhabaaban jira xagay adeeg markuu ugaasku ficnaday ka baxayaan miya markuu ugaasku kitaabkii diinta qaatay miyay ka dhaqaaqaya horaama baatil bay umad ku baabi'in jireene ayb qasab wey ninku hadduu ugaas ahaa raggu waagu jaahiliga ah wax ku maamuli jiray iyo markuu fiicnaana ku maamulahaya hadday iyagu iswaalaanna kuwo kale arabi keeni wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuuna amhaalakum muhiimaddu waxaa weeye nidaam dhisan oo muslimiintu ku qanceen o doorteen haddi ilaalana khayr weeye haddii la waayo burbur dhaco iyo kala jab iyo kala dareer dhacana meel kasta inta nufuudkii awoodda malatari ku leh ee laga cabsado ee diinka ummadda kumaasa dowlad ka ah tuulo tuuliba ha noqoto ayib ayo gobol kasta inta joogta ayaa dowlad ka ah bimacnaa ku meel gaadh ah oo u sacinaysa in la helo nidaam mideeyo ummad oo dhan kadibna khilaafa islaamiya cudma gabagabaysi weeye waxaan o dhan ba haddaad laakiin aad gobolka yaraa-an ku nidhi inta wax laga helayo sii maamul aad ku tarsiikiso caqiidat اlinfisaal walinqisaam wa tajzi'at اlmujaza wa taqsiim اlmuqasam markaa waan ku riixnay cidhi bara kale kuwa ilahay kuusoo dira ku diirta khayr allah siyaan leenahay ha ku diirteen waxaa lagugu talagalay intaan inta kale dhiigjoojin ku samey intaan sii celceli adhiga kala firxaday intan xerada igu celibaaday kuwaasaan soo qaban hayaa intaan maqashi banaanka u firxatay soo celinhaya adaad inta kale sii kala dayso ama aad tirada ma wax dham la soo gelin maayo ood baan saartay inta hore inta banaa hor ajaanib weeye baabuur baan kusoo guri baydha baan kasoo tuurahaya miskiinkii sakaraadka reer puntland muxuu sameeyey farooli miyuu ahaa faraha laha gooyey muxuu yidhi shacab muslimiin oo soomaaliyeed bu intuu soosoo qabtay bu wuxuu kusoo dadlay muxuu ahaay gawaari baya bokol buu keenay ajnabi wey xaggee ajnabi ka yihiin puntland ma gaalgacyan ajnabi ka noqonaa de xaggee ku socota hargeysaa tegi ajnabi baa tahay iyo borama iyo burcaa tegi ajnabi baa tahay jabuuti baa tegi ajnabi baa tahay xarameynkai beledullaahi alxaraam baa tegi ajnabi gaalka maraykanka kaa xurma badan markaad xaramka joogto midka faransiiska kaa wanaagsan lagaa jecel yahay xataa qawaaniinta wadankana kaaga fiican weliba ayib ya xaramka dowladda joogtaan ka hadlaynaa waa fahmaysaan hadda waxaan jirin baad keentaan ayib intaasoo shay wey ilaahay subxaanahu wa tacaala balaadiisa oo dhanba balaaya ku wareegta halkaasay wada haystaan mujrimiin iyo khawano iyo tuug iyo murtaduun baa la wareegay waa meel kasta oo tagto shaydaan baa fadhiya ummaddii baabi'inhaya kii wadaadka khayrdoonkaana madaxa lagaga taagaya adduunka maanta meesha ugu xoriyad badan afghanistan iyo soomaaliya wey cala ilaaq meel ka xorriyad baa adduunka laga ma jirto intaad ka fadhiiso canuurta aad tuftaad derbi ku dhufan wax kula hadli ma jira dad intaad dada dhawaaqi wax ku celin ma jiro fartaad dada qor wadaadaha jooguna iska yaala adagu ha ku khaldamin kitaabka qur-aanka hadii kale cidyaha lagaa gaabin foorashan waa lagaa siibi haddaan markaa khaladka aada samaynin xorriyad baa ka jirta sheekh adduunka intiisa kale waa la xidhay commando iyo basaboor iyo iqaamo iyo jawaaz iyo wax la garan waayo iyo tashiro iyo balaya intuu ugu keenhaya fiisada aad ku tagtay aad ku cumraysatay ama aad ku xajiday haddaad ku darsato maalmo maxa lagu ganaxaya yawmiya toban kun mise ba yomiyan ahayd kun baan ku ogaa aniga yawmiyan yawmiyan kun riyaal bil baa joogta soddon kun oo riyaal soddon kun oo riyaal waa meeqa ma taqaana bil markaad joogto waa lacog ku dhaweeyo toban kun o dolar ku dhaweeyo toddoba kun iyo toddoba boqol o dolar wey waa bil keliya beledka ilaahay hawshaa ninka sharciga ka dhigay ee weliba kugu ciqaabi haddaad tirada gaal ilaahay ka furta w murtada khaariji takfirat hoosta ka xariiqa lagu leehay qawaaniinta noocaas nimanka dejiyey ummaddana ku ciqaabahaya ee banaysta inay gaalo yihiin laa ashuku fii kufrin waridatihim hawlo kaleba joojib adugu intaa yarta wax kale iska jooji diin laga tegay iyo kitaab quraan la bedelay iyo qawaaniin kaloo la dejiye u kaadi intan keliya ku gaaloobahaya in nidaamka laga dhigay nidaam caam oo sharci ah yuabaq cala jamiic ninkii khilaafana mujrim loo arkay khilaafa sharci dejisan lana ciqaabi oo mamaaxiftii iyo amnigii iyo dowladdii ka qaybgalhayaan oo shacabki ku taageeri weliba oo wadaadihii ku fatwoon ila wadaado waaweyn baa fatwooday shacabka muslimiinta waxay sacuudiga ka shaqaystaan iyagoon haysanin iqaamo haysanin waa xaaraan wadaadaha fatwooday xooggaadii dhididkaadi dhiiggaadii aad xalaal ku shaqaysatay eed la heshiisay ninkii ku shaqaaleeyey eed isfahanteen ee shaqo dhabaqad qabatay ee tirsatay xaaraan wey maadaama weliy amrigu usan fasixin wadaada waaweyn ba fatwa marka baashu halkaasay naga maraysa halkaasay naga maraysaa baashu walaa yajuuzu oma lilimaami an yucطiya axada ma laa yastaxiqu lihawa nafsihi imaam min aimati waxaa la weydiiyey nin suufiya oo haweentu soo kaxay habeen xatreeya marka wuxuu isku daraa gabdhaha iyo wax isku isku bilqaa mxuu ahaaye iyo wiilasha isla marqaan ba yidhahdaa wada nasrada isna durwaanka u garaaca midhaho tariya iyaguna way xajiyaan sacabka iyo alaabta isku daraa gabadhii gaba wiil ba garab ku haysaa kana garab sidii iskuulka loo farsan jir garan maysaa iskuulkeena soo garan maysaa iskuulka soomaliya lama garanayo gabdhaha midda masar soo qaatay qarisa timaheeda maxaa la odhan jiray injir bay qarinaysaa injir ah, baali basari ah oo kharimo wey ayib shaarka gacmo dheeraha xataa loo diiday waaga dambe inay shaar gacmo dheeraha xeetaa loo diiday halkaa bahal ku joogo jinteedu banaan baad rabaa oo markay saa tahay naaskada fiidisa laga arkahayo baa loo baahan yahay siraal ku dhegan baad rabaa inay soo xidhato oo naasyadi alaabteeda iyo abaske xabadkeeda banaanka yaallo wiil baa la fadhiisanhayaa saaxiib iyo saxiba baa la xidhahayaa tee khilaafta derbiga waa la garaaci waxaasoo dhan baa jira la shacigareeyey odaygii maalikiga aan warkiis shekh usoo laabtay wuxuu yihi ninkaasi gaal way murtad yujaahadu bilyadi walisaani wasayf lianna daahira min ficlihi istixlaaluhu weeye buuri in gabdha iyo wiilal ajaanib kala intii laysku bilqo laisku gogoyo laisku jarjaro haddana ilahay u marqaama la yidhaahdo oo nasrada wada iyo hawlaha durbaanka hada ydul calى اstila bur waa kafir murtad yujaahad mujaladka labiyo tobnaad mucyaarmucribku kaga hadla yani hawl iska cado ibnu taymiya istiqaamaha kaga hadla isaguna alistiqaamasa kaga hadla qaybtaas takfir waa tabdiil diin buu leehay waxaa la xugumaa ninka u arka gabdhaha in la qaawiyo oo wiilasha la dhex fadhiisiiyo oo ikhtilaadku uu horumar iyo taqadum yahay kafir bilahi اlcadiim murtad ka cabdallah ali sacuud nafsa shaygu kuwa soomaaliyeed ee calmaaniyiinta ee muxuu ahaaye diin laawayaasha ka mid a gabdhaha in la qaawiyo oo wiilasha la dhex fadhiisiiyo oo ikhtilaadka la dhiirogeliyo waxay u arkaan horumar iyo taqadum iyo wanaag iyo xadaara nin ka shakinaya taasi ma jiraan maan leh waana wax waaqicoo malmuusa haaulaai kafaratu murtaduun liannahum istaxalluu maa xarama allahu subxaana wa tacala ijmacan hawshaa iska ilaaliya masaa'ilka lagu gaaloobahayo waa in la iska daraaseeyo ayb xilligay fitanku dhacaan culum waxay leeyihiin waa in la iska daraasiyo annawaaqid nawaaqid اliimaani walislaam iska ogow xataa shaaficiya alashcariya alba'iisa baa ka hadashay masalada inay muhiim tahay canhu aalibiin kitaab ridda akhri taqriiban wuxuu leeyahay waa in layska ogaado annawaaqid qawlan wa ficlan waictiqaadan layska daraasiyo likhutuuratiha waxaa laga yaabaa ruuxa isagoon isgara inuu diintaba ka baxo an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun ayib hawshaa halis weeye intaad meelaka ku rafaadayso adoo hiiro weyn oo garhku intaa himbeerku yahay diinta casra ka ruclayn masaailka iska daraasay nawaaqid lislam shee abd akri alkalimaat الnaafica fi lmukafiraat اlwaaqica akri sheekh cabdالlah ibn maxamed bn abdilwahaab kitaabkiisa akri mxuu ahay aliclaam biqawaaic اlislaam ibn xajar alhaytami akhri kutubta laga qoray alfaad اlkufr libadrudiin ibn rashiid alxanafi kutubta noocaase masailka ku saabsan iska akhri hebelka cabdilaiif nawaqd lqowliyiisa akhri hebelka axmed acabdall wahibi kiisa akhri nawaqd limaan kitaabta noocaasa iska daraase waxaa kuu caddaan wax badanoo diin la moodahay inay gaalnimo tahayba wax badanoo sunan la moodayna inay bidca tahay wax bidciya loo arko xumaana inay khayr iyo tawxiid tahay baa ku wacda yani masaailkaa la iska daracsiy walaa yajuusu lilimaami waxaan ujeedaa dowlad waxaa weeye nin waliba oo meeshuu joono jooga ee ka shaqeynaya calaa kitaabla dowlad weeye awooduu doono hadduu yeesho laakin kitaabka rabbi ummadda su ku maamulay dowlad ma ah laa sultata lahu cala lmuslimiina iطlaaqan wayajibu khalcuhu wa qatluhu wاlkhuruuju calayhi ijmaacan ayb ama warkii waagii dambe ee sheekh albani iyo la yimaadeen bacd الshaamiyiin waa waa qowl mukhaalif lilijmac waa khaaribun lilijmac sheekhu wuxu ui waxaan sallimayaa bacd اlxukaam inay gaala yihiin baan sallimi diintana ka baxeen lakinahu laa yajuuzu اlkhuruuju calayhim hada bail wey bail waa qowl mukhaalif liijmac اlumma <clears throat> waxaana sheekha looga yimid xooguu tajahum yaroo galay baa looga yimid cafa allahu canhu wa cana walaa yajuuzu lilimaami an yucطiya axada ma laa yastaxiquhu lihawa nafsihi ujeeda daaifa baaisa wey daaica maayica wa bacduhum murtaduun asheekh cabdiraxmaan bn xasan fi kitaabi almuraasalaat aلطaa'ifa alashcariya fi fii waqti buu takfiriyey haaulaai kafaratu murtaduun buu ihi culamaa mushrikiin weeye xaqi bay ogaadeen towxiidkii fajaxadu cinaadan laa ashuku fii kufrin bu aaa'ifa alashcariya fii waqtihi wa zamanihi kafara murtadiin bay ahaayeen wlashcariyatu fi zamanina kaiiru minhum kafarat murtadun laa nashuku fi dalik minhum asamatariya fii fii dhuusamareeb baa kamida wa fii gurceel baa kamida iyo qolyaha ii sheeg iyaguna jooga ii sheeg meeshii cawdab baa kamida kuwa geda ka dagaalamaya baa kamida kuwa xamar iyo meelahan ka boqoyo afgooyi muxuu ahaaye koonfurta ka mid a kuwa dir dhabi iyo fadhiya ka mid a kuwa halkan jooga ka mid a nimanka tu alifkii taalka ka dinahaya in badanoo kamid a inay kafariyin baan aaminsan anugu murtaduun ah ama kufaar asliyiin bay yihiin oon weligoodba tawxiid u asixin leannu ragaan la fadhiisan la niqaashnay baa jooga naaqashnaahum waaqamna calayhim alxuja ayib wlaa yجuuز للإimaami an yucطiya أxada ma laa yastaxiqu lhawى nafsihi min qaraabatin baynahuma ma banaana imaamki iyo dowladdu inay ruux wax siiso wuxuusan mudanaynin hawa nafsi darteed u siiso adaa naftaada ka helay inaad wax iska siisaa jeclaatay war hawshaa u kaaday ninkan ma muta ma leeyahay ma loo baneeyey baan u baahanahay min qaraabatin baynahuma u siinaysa qaraabatii haddaad qaraaba tahay qaraabadaada wixii adu aad leeda ka aw mawadatin galgacal baa udhexeeya kalgacayl waa is jecel yihiin yaraantii baanu saaxiibba ahayn isku iskuul baan ahaan jiray oo maxa naga hoseeye waxa naga hoseeye muxuu yahay iskuulkaad aday ku taalla ayb wa naxwu dalik fadlan iska badaa buri sheeku an yucطiyahu liajli manfacati muxaramati minhu dheef iyo dan xaaraan ood ninkan ka helayso inaad usiisa waba ka sii daran bu sheekhu inaad qaraabanimo iyo kalgacal aad usiisad iyo saaxiibtinimaa la diiday inaad ninkan u dhaqaalaysato xaaraan aad ku qabto waa kasii daran bu sheeku ka caiyat lmukhanahiin min asibyaani اlmurdaan sida in wax la siiyo qolyaha mukhanaiinta ah waa nimow naagayskii la odhan jira weye midka dumarka isku ekeysiiya hada huwa almuhana waa almuana wey almuana min arijaal sheekh axmed yauulu jamcu akr salim baan maqli jiray buuri iyo jamcu muanas salim wahunaaka jamcu muhanas salim buuri waa runtii ramat llahi taala aley runtii wy waxaa jira bu jamcu lmuhanas asalim kaljamci lmudakari salim wlmuanas salim wuxuu u jeeday nimanka malaaxidada zanaadiqda ee diinta la dagaalamay masaarida ah ee islaamka sheegta ee jaraa'id wax ku qora ee sharci ka soo horjeeda ee taxriirulmara qadiyatulmara bumbooniya nimankaasu asuu ka hadlaayay waa runtii zanaadiqo wey kuwaasi in badanoo kamid a ah culamadu waa xukumeenba ka caiyat lmuhanasiina min asibyaani murdaan carruurta yararka ee dhalinyarada ah een weli garh iyo shaaro midna aan bixinin ee susuubada mulayga ah bay boqorada qaarkood soo dhawaysan jireen oy ku istimtaaci jireen sidoo dumarka u isticmaali jireen markaas haddana wax siin jireen xoola siin jireen alaxraari kuwa xorta iyo kuwa addoommadaaba midka muhanadkee yar ama markaa ha noqdo eh, adoon ama ha noqdo mxuu ahay xor ha noqdo iyo wanaxwihim waxaa lamid a ah in wax lagu bixiyo xaaraan ah walbakaaya dumarka jirkooda ka ganacsada sharaamiidda waxaa u fura mxuu ahaay meelaha qaarkood eh, shati baa loo samaynayaa canshuur baa laga qaadahayaa ayib waa la iri bal qawanin duwal kaiira min duwal carab waxaa ku qoran gabadhu hadday zinaysato oy nin kale ka sinaysato sideed iyo tobanna ay gaadhay xaggan aan la qasmin dhib ma lama eedayn karo lama xidhi karo lama taaban karo laguma xadgudbi karo xaq ay leedahay wey mila qanuuni misra qanuuni misra walurdun wa qanuun mxuu ahay isheeg alkuwait waxaa ka mid a qanuunka ahay suuriya waxaa ka mid a lubnaan tunis maqrib mrta mxuu ahaye algeria libiya bacdu duwal khaliij iska ilaa hawsha ayadaa sheekh ka hoos bixin kashfu niqaab can shariicati alghaab akhri kashfu niqaab can shariicati alghaab lisheekh abi maxamed almaqdisi akhri wax badan baad ka ogaanaysaa waxa ka jira caalamka iyo qawaaniintoodii iyo wlmuaniyiin ama wlmuaniin kuwa heesa fankiiy sugaanka baa lagu nahaya hobalada waa beri durdur wiii isooboodkii soo garan maysid hantidana xaggee aaday aw xoolihii soomaaliyeed waxaasa lagu baabi'iyey aw kukiy oo koon la kala tegay maba haynaba hantideeda tagta meelay ku dabaysa laba yaqaan fanaan baa lagu bixi muqani ayib ninka ummadda laga qaban laha intii la garaaca la xili lahaa ee la tarbiyin lahaa ee la geyn lahaa macadka dhaqan toosinta turxaan bixinta macad magaca lean u furi lahayn dhaqan toosinta turxaan bixin baa la ninkaan feedhaha ka garaaci lan habayn lahayn inaan dacaska loo gelin lahaa ayaaba lagu dhihi waa xidig iyo horyaal iyo mxuu ahaaye najm iyo dhaqaale iyo fanbaan wasaaraddan baa ushaqaynaysa hada waa diinta reer galbeed diin islam ah waaas shuqul kuma lid taree reer galbeed bu ninkaa saaran yahay iyo walmasaakir baa lagu bixinaya jamcu maskara ayib ama jamcu saakhir waa qolyaha rubaayadaha dhiga wey masaakhirtu waa dadka wa dadka ka qosliya wey ruwaayadaha iyo tamhiilaadka iyo masraxiyaadka loo yaqaana masaakhirtu filimada musalsalaadka ee iska socda ee kaasaan dhegeysta qaybtii labaad shaleemooyinka soo garmayso shalemoyin maxay ahayd hiya almasaakhir shaleemooyinka iyo filimadaha iyo riwaayadaha waxaas dhan wey dhaqaala in lagu bixiyo xaaraan wey in looba sameeyo muxuu ah hay-addan iyo wasaaraddan ninkii waxaa xaaraanta aad dejiyey ee sharci ka dhiga iyo nidaam jira dhaqaalana ku bixiya ninkii ka hor yimaadana la dagaala maxaad ka leedahay kaafirun billahi alcadiim murtad wey لأنa ظاahira min xaalihi istixlaaluhu bidalika wey waa iska caddaay sheekh istixlaalku muxuu yahay istixlaalku ma inaad qalbiga ictiqaadid keliya alاstixlaal fii aslihi waa اctiqaad شhayءi xalaalan garanay laakin maada yadul عalayh allisaanu yadul عalayhi wاlficlu yadul عalayh aslu اliimaani yanbuc min alqalb buu ka yimaadaa aslu اliimaani fi اlqalb wayadul عalayhi acmaal jawaarix baa tusahaya alاstiحlaalu min alqalb watadulu caleyh acmaal jawaarix miskiin xerow a inaad noqoto lama baano sheekh haddaad ka sugayso ninku inu koda waan banaystay oo zinadu inay i banaan tahay baan aaminsanahay dabaal baataan ku leenahay naf baan na qaaday balbad baa naga baratay buu ninka sala taagan yahay waa adag tahay sheekh fircoon oo jabbaar mutakabir ah ayaa ku dhiiran waayey inuu xaqiiqada ka turjumo markuu nabi muuse la dagaalamahayo inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad ma odhan hayo ninkan waxaan oga baqahayaa dowladayda iyo maamulkayga waan is dhaafinaya reer ban israiil wey macaanahu dadka halkaa u haystay oo sankooda wacaaniya biyaba ka lisay buu haddana ku dhiiran waaya inuu xaqiiqada ka turjumo maxaa yeelay shayaadiin o dhan baa noocaas darunii aqtul muusa walyadcu rabbah inii akhaafu an yubadila diinakum oo an yudhira fi ard fasad bal khayaradaas argagixisada amni diidka nabaddiidka adduunkay kharibahayaan dadkay bedelahayaan wixii o dhan bay diidan yihiin hawlihii fircown hawlahan wakadalika sunat اlanbiyaai maca aljabaabirati wاطawaaqiid wax la yaqaano w in jabaabe dawaaqiiddu iyo ahlu tawxiidku saa u dagaalabaan beenna la iska sameeyo hawl lagu yaqaano wey sheekhu wuxuu uhi waxaa ka mid a wanaxwu dalika aw icطaaءi اlcaraafiin wax sheega jamcu caraaf baa wax la siinba waa xaaraan min alkuhaana qolyaha wax sheegay iyo wlmunajimiina kuwa xidigiya ah iyo wanaxwihim xidiganta laga hadlay waa xidigintii ta'hiirka wey nujuumka cilmu tasyiir iyo cilmu ta'hiir loo kala qaybiya tasyiirku dhib ma laha qaabka xidigu u shaqeeyaan say u socdaan iyo xiliyaha say u tusaan wax dhiba ma laha xidiga markuu meeshaa tago habeenkii waa soo dhow yahay inuu waagu baryo xilligaa ma kaleta jalaal waa kala badhmay kaa marka la taxilo roobad baa soo dhow waxyaabaha xiliyaha lagu kagartaiyo hawada isbedelkeedi hawlaha noocaasa wax dhiba ma laha laakiin cilmiga xaaraantaee lagu gaaloobi waxaa weeyaan haddaad aaminto ana linujuumi ta'hiiran fi lxawaadis sufliya dhacdooyinka adduunka ka dhaca inay ta'hiir xudigu ku leeyihiin waxna bedelaan ama ta'hiiriyaan hada huwa alkufru bicayni kaasaana laga hadlahaya wa calaamaatin hum yahtaduun hada cilmu atasyiir qaabka xidigu u socdaan weeye laakiin yajuusu waxaa bannaan howlahaaso dhanba wixii xaaraana in la dardargeliyo oo xoolo lagu bixiyo oo wax la siiya ma bannaan waa in lala dagaalamo weeyo dadka ahlu khayrka wax la siiyo laakiin yajuusu waxaa bannaan bal yajib waxaa waajibaya alicطaau in xoolo la bixiyo wax sismaa waajibi litaaliifi man yuxtaaju ilaa taliifi qalbihi in wax la siiyaa bannaan dadka qaarkii oon xoolo u bannaanayn asaga in la siiyo inuu qaato annagu laakiin inaan sinaa inoo bannaan hunaak mar ay bannaan tahay ruuxana wax siiso asaguna inuu qaatay u bannaan tahay iyo mar waxaa jirta adugu inaad bixiso xoolahay kuu bannaan yihiinoo ka qaadanayaa ay xaaraan ku noqonayso matalan xoola aad leedahay baa lagaa qabsaday xoog baa lagaaga haystaa ninkii kaa haystay xu hadaad toban kun aad keento xoogo laaluusha waa kuusii dan waxaadoo dhanba meeshan adoo toban kun sade malyan baa kaaga jirta malyan hantiyaa kaaga jirta meesha maxay kaaga xidhan tahay toban kun xoog kaaga haystaa toban kun inaad bixiso way kuu banaantay bel waa waajib sidaa hantida u badbaadiso laakiin kii kaa qaatay tuugga ama u banaanta toban kun bahatiyaanku asagaa i siiyey maasha allah khayr wey toban kunoo xaaraana helay malinkii xaaraan tahay dhaafto dayna ka war xaaraan wey waba kama jiraan leana xuquuq naas wuxuu ku qaatay wey anna waxaan u bixiyey hanti ka badan baan ku badbaadinayay canshuurta keenya in la bixiya ma banaano ayib xoog baa lagaaga qabsada ila waa xaaraan wey xoog bay nagu haystaan inaad la gembisood la gogoyso ku banaan tahay haddii laakiin dhab lagu siiyo oo hanti badan ku badbaada inaad bixiso banaan tahay ayaga qadanaya xaaraan bay ku tahy adiga bixinayana xaal bay ku tahay xadiidka axmed iyo bazaar baa loo daliishadaa niman baa nabigu u sal slam markaas xoolana siiy nabigu wuxuu i xoolaydima hayo may nabiga xoolaha ilahi wuxuu kuu dhiba noo dhiib ilahi wxoola kuu dhiibay nafta nabiga jageeyeen way qorax joojiyeen markaasuu nabigu intuu xoolo usoo qaada dayn ah yuu siiyey markaas intay hullaabteen bay la dhaqaaqeen markay ismajiireen buu nabigu ui naar bay kilkilaha kusii wataan waxay meeshan gashadeen lasii dhaqaaqeen naar wey cumar baa yaa rasuulallahi maxaad naar u siisay dadkaani day waxay qaateenba ay tababatuu naaran maxaad u siisay wuxuu laba ii dooransiiyeen inaan dhiha waxba idiin hayo iska tagaan oo bakhaylnimo igu xukumaan anoo nabi oo rasuul ah oy dhah nabigu gacan bakhayl baa oy ku gaaloobeen ba hawshaas khatar weeye ila nabiga in bukli iyo xumaan iyo fasaad iyo liidnaan lagu tumay waa lagu gaaloobahaya yo imaa inaan siiyo xoolo ku xaaraan ah ilaahay aakhara ama ku cadaaba ama ku daaye bayna fisqin wa kufrin bu ruux udhexeeya marka inaan gaalnimada ka badbaadino oo uu ku dhaco fisqigaa dhaanta wey inta ay nabiga ku tuhmadaayay inuu bakayl yahay tumaana egtayna inay gaaloobaan khatar wey sumcadda diinta in la ilaaliyo wey iyo culumada iyo mujaahidiinta iyo ahlu khayrka nabigoo lagu tumaa buklina waxaa wey waa gaalnimo wey waa halis dabci xun oo khulu waa khuluq damiim ah wey marka in taa inay ka badbaadaan ayagu ay qaataan xoolahaas hadhowna ilahay haka tobad aqbal ama ha cafiye ama ha ku cadaabo cadaab aysan ku waaraynin baa dhaanta adilada laga qaatay ee ku jirta bimacnaa hadday lama fsadu kulmaan tayar baa la fulaa taweynna waa laga tagaada unbay halkaasay tagaysa wax kale ma waxaa u bannaan buuhi wain kaana huwa ninka wax la siinaya haba ahaada buui laa yaxilu lahu ahdu dalik inuu xoolaha qaato lagu soo dumayo lagu soo jeedayo mid usan banayn baa noqdo kamaa abaaxa allahu subxaanahu wa tacaala fi lqur'aani alcataaa lilmu'allafati quluubuhum ilahay wax siismuu qur-aanka ku fasaxay qolyaha qalbigooda lasoo jiday lasoo dumay in xoolaha la siiyo min asadaqaat laga siiyo wa kamaa kaana nabiyu yucطi lmu'allafa quluubahum almualafatu quluubuhum min alfay wanaxwi iyo siduu nabigu usiin jiray qolyaha mualafa quluubka ah qulbiga lasoo dumaya waa lasoo jeedaya islaamka lasoo xergelinaya min alfay buu ka siin jiray fayga wax ka siin jiray sadaqaadku wax ka siin jiray xoolaha asaga hadiyu wax ka siin jiray wahumusala mualafat lqulub asalkooda waxaa wey waa ogaasyada isimada garaadyada magaca kule beeshooda hadday soo islaamana shacbadan noo keeni kara hadduu keliga islaamana waxtar loo magac leh sakaraad rubuca oo waxba tegi karin waba ku falmayn meliisaa iska joogo wahum usaada almutaacuuna fii cashaa'irihim ay fii qabaa'ilihim waa ugaasida la adeeco ee wax laga maqlo ay cashaa'irtooda qabailka wax ka maqlaan wey jamcu cashiira kamaa kaana nabiyu yucطi laqrac bni xaabis sayidi bani tamiim buu nabigu wax siiyey reer bani tamiim adag bay ama dagaalaba ashaddu nnaasi cala dijaali min ummati banu tamiim ashaddu ummati cala dijaal banu tamiim ayib xadid ba macnaha ku yimid wa cuyayna ibnu xusn sayid bani fazara wa zayd alkhayr nabigaa u bixiya waag hore zayd alkhayr baa la odhan jiray atai sayid bani nabhaan wa calqama ibnu culaatha sayid bani kilaab alcaamiri wa mil saadaati quraysh min aulaqaa iyo ugaasiyii qurayshadoo kale nimanka ulaqada jamcu aliq ninka la sii daaya la yidhahdaay ka safaa ibni umaya wa cikrima ibn abi jahl wa abi sufyan ibni xarb wahuseyn ibn abi camr huseyn eh, eh, ibni camr walxaal ibni hishaam wa cadadin kaiir iyo intaasu ugaasmu nabiga xoolo siiyey uu doonahaya in laga nabadgala sharkooda ama islaamka u soo joogsadaan ama ay diinta soo galaan in badanoo ka midna ah sidii bay noqotayba ragga hadda la sheego kulligood diinkay soo galeen fa fi saxiixayni waxaa ku sugan can abi saciid alkhudriy radi allahu tacaala canhu qaal bacaa caliyu wahwa bilyaman cali asagoo yaman joogo wuxuu soo diray biduhaybatin xoogow dahab ah dahab yarow biturbatiha oo ciiddeedii carida wadata dahab sidiisii ah oo cayriin oo carradiisi wato looxaan ah buu soo diray ilaa rasul lla sl slm faqasama rasuul lahi nabi maxamed wuxuu u qaybay dahabkii asagaa bayna arbacati nafar afar nin buu u kala jabiyey alaqrac ibn xaabis alxandali wa cuyaynata bni badr alfazari wa calqam bni culaatha alcaamiri axadu bani kilaab wa zayd alkhayr aلطaa'i axadu bani nabhaan intaas u qaybiyey qaala fagadibat qurayshun quraysh baa cadhootay walansaaru faqaaluu xoolihii dhannaa ee yimid ansaar iyo quraysh lama siinine sanaadiidu najd nimankii reer koraadka reer duleedka ahaa baa loo qaybiyey faqaalu waxay dhan yucطi sanaadiida najdin wayadacuna jamcu sindiid sindiidkuna waa ninka ogaaska qarniga adag ee manica ah weye sanaadida quraysh bu najdi buu siin najdina waa riyaad iyo xagga kor bilaadda koralyada anaguu naga tegay b annagoo ahlu islaamka ah oo tawxiidka ah oo nimanka niman ku jihaadnay ah buu nabigu naga tegay kuna waxuu siiyey faqaala rasul la slam inamaa facaltu dalika liata'allafahum nabig wuxuu sa waxaan u yeelay inaan soo dumo soo jiido waxaan xoolaha usii wuxuu iska adduunye nimankan inaan islaamka usoo joojiyo oo bal ay soo dhawaadaan xoolo muqta halis weeye shilinka ninka ku siiyo halis wey saaxibulmaali maxbuub baa lahadaa ayib saaxibulmaali maxbuub hadda ka hor adig ka sheekeyso wala waxay dhahdaan hadal wax la sheega mee eh. waxay dhahdeen baashan saxarada ah. hadduu xoola lahaan lahaa xoolo xaaji jiljilico baa la odhan laha bay dheheen xaaji jiljilico baalka hadda urhayo ee airfresh la buufinhayo ee musqusha la falaasha la kala ordahayo daaqadaha la furhayo mm xaaji jiljilicow ayib maxay xoolu leeyahay haaya oga jeedaan waxaan shilinka kariim baa tahay kariimu nafsi wاlnasabi wاlxasab idaa kunta saaxiba mar nin liita oo inangumeeda oo baktia oo midgaana oo laga tegay baa tadaad faqiirta kabadaasoo urahayo ina axsaaba ahli dunya aladii yadhabuuna ilayhi اlmaalu xadiidka nasaa-i bini aadamku sharafta iyo nasabka ay isku xurmeeyaan xoolaha wey wax ah, kale ma ah mm-hmm. haweeneydu hadday odayga ku ogtahay xaggana madhalays caqiima uu yahay gogosha habeennimana usa haddaa ku fiicnayn xoolahaas iska dhuqaysaa way doonaysaa nafsa shay ilaahay baa la qabaa ilahay baan sugaynaa ilahay lagama quusto bay ku leedahay subxaana wa tacaala <laughs> wax jira soo ma saas wey maasaa ugu qoslaysaa gabdhaad ku gacsantiin miya gabdhaha lagu gacsan waa tahay fa jaaa rajulu nin baa yimid kau kahullixyati garhweyn nin garhweyn baa yimid mushrifu lwajnatayni koodkiisu ay soo baxsan yihiin labadan kood baa soo baxsan haa'iru lcaynayn indha libirsan indhihii baa god ku jira naati uljabiin labadan koodna waa taagan yihiin labadan baa soo taagan maxluuqu ra'si madax xiran wuu seemay wuu mulokaystay waa aad foolxumaanu maray ninkaas nasal allah salaam garweynudu xilligaas caada iska ahayd gaalada xataa la bixi jirtay garweynudu ma dilaala calaa ruuxii inuu wanaagsan yahay ama khayr badan yahay hadda waxay noqotay garku dilaal cala sunna walistinaan buu noqday iyuu noqday haaliban waa saas laakiin waagaa caado iska ahaa gaalada la bixi muslimkaa la bixi ayb faqaala wuxuu ihi ittaqi illaaha yaa muxamed muxamedow ilaahay ka cabsa buu ihi inaad muslimiinta ficneed ka tagto sanaadidu najdna wax siisaaya khalad weeye buu nabigu u qarinaya ilahay kamana cabsanin buu leh faqala rasuulu llahi faman yutic llaha in casaytuhu war dhammaaday anuu haddaan ilaahay caasiyo yaa adeeci bu doqon baa tahay dabaal iyo cidda ilaahay adeeci ee ilaahay u hoggaansami rabbi ka cabsan waa tuma ama waa kuma ruuxaasi haddaan waanan in casaytuhu aya'manunii calaa ahli lardi walaa ta'manuunii ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu igu aaminay dadka adduunka jooga inaan maamulo diinta gaadhsiiyo idinkuna shilin yaroon qaybeed ugu aamin ladihi waa gar culus waxyi iyo diin iyo ummad in la dabaalo o la hagaajiyo oo la islaaxiyo oo la dhammaystiro o la wanaajiyo boo allihii khaaliqa aboora nabiga ku aaminay aduguna xoogow dahab yar baad ku aamin ladahay yamanuni yamanuni yamanuni waxay u qoran cala ahli ardbas aniga muxuu idin qoray maxaa daba yaalla hadde ahli somaa dhaafa hadde anaa idinka fiican isaga taga meesha walaa ta'manuuni qaala uma adbar nabi waa iska aamusa ma dilin ninkaas hadalkaan ninkan in lagu duluub mutay waa ku gaaloobahaya nabiga in cadaaladiisa iyo ikhlaaskiisa iyo daacadnimadkiisa iyo alla kacabsiisa la duray waa kufri mujarada maxdi ah laakiin nabig sal ly slam ikhtaara alcafwa canhu lianna xadgudubka wuxuu ku dhacay rasuulka sal ly slam wixii asaga ku dhacay xadgudub ana nabiga iskaga dulqaadan jiray reer bani leyth markay nabigu u yimaadee nabi maxamed oo ninkii abuljahm ibnu safwaan ahaa ee soo dirtay caamilka ahaa nin buu naga dilay saxaabi caamil nabig diray niman reer beni ledwi saka ka so ururi wuu u tegey nin bay hal isku qabteen way murmeen saxaabiga intuu xanaaqayb intuu burqaaday bu ninki madaxa ku dhuftay caamilkii nabiga nin kale madaxa harsaday ninkii u dakray uu iska soo tegay uu soo cararo xoolihiisa soo kaxaystay madiina yimaado reer beni laytoo socda laytiyiin yaa rasuul allahi alqisaas alqisaas bay yihahdeen alqisaas alqisaas nab wuxuu saxaabiga ha iga waxaad yeelaysaan xoola qaata mag ilan cafi way diideen qisaas bana waayo mag naga qaata na siinaysaa xoolaa lagu heshay toban halaad matalan baa qaata waxay waan qanacnay maku qancina haa muslimiintu idinkoo dacwo inaad timaadeen bay ogyihiin ninna laydinka dilay saxaabigana uu dilay hebel ah maanta duhurki baan masjid ka istaagi oo inaad ku qancin toban hal inaad qaataan baan ummadda u sheegiye markaan idha ma ku noqotay reer bani liithow haa idhaha nabigu waa istaagay duhur wuxuu yaa muslimiin ay la socda nimanka reer banu leyt ee ninkii laga dilay mag baanu ku heshiinay toban halaad baanu ku heshiinay wayna ku qanceen saasaan isku ogeyn reer banu ma qacanteen kadabtay nabi axmed been baad sheegtay bimacnaa maanan qacmin bay idhahdeen la wuxuu way qanceen mota maanan qancin bay idhahdeen waa beeninha takdiib wey waa takdiib mujarad nabi maxmed sal slam saxaabadu ansaar maxaa ka sugida muhaajiriin nabiga la galay nimanka waxay dabceen inay eber ka dhigaan nabigu ka u kaadiya daaya faraha ka qaada haddana nabigu waa la faqi gooni waa la faqi xoola maxay dhan waa runtaa waan isku ogeyne xoogooda lix jaaran qaaday been maadan sheegin tobanka waan isku ogeyn heshiis bayd laakiin dib baan iska xansanno yo xool waa nagu yaraadeen saas ahaa shan ku darsada shan iyo toban halaad mar labaad inay beeniyeen xataa u malaynhayaan oo marka saddexaad ay aqbaleen raadiyana ay yidhaahdeen almuhim nabiga waxay isku ogaayeen oo nabigu markhaati gashaday bay ku wajif mxuahay ku carabfaydeen oo waxay idhahdeen waxba kama jiraan been baad sheegtay wa takdiibuhu waa kufrun mujarad bilaa khilaaf lakin nabigu cafaa canhu wa sabra calى adaahum raxima allahu akhi muusa laqad uudiya akara mima min dalik marka xuquuq اlanbiya bale wاlmursaliin lahum اlcafwu fi dalik walahum اlintiqaam min almuctadiina calayhim labada waa leeyihin ruuxii ku xadgudbo inay ka goostaanna waa leeyihiin inay iska cafiyaanna waa leeyihiin wamaa kaana yantaqimu linafsihi sal ly slam xadidka caaisha fi saxiix an tuntahka xurmatu min xurumaat illah ayb xurumaadka ilahay xuduudda ilaahay in badan oo kamid ah waxaa ka weyn nabiga xaqiisaa ka weyn laakiin nabiga xaqiisa waxaa galay shaaibata xaqu naas baa galay xaqi ilaahay iyo xaqi nabi maxamed baa ku kulmay fi shakhsiyati moxamed fa kaana yuqallib jaaniba alaadamiya calaa jaanib illahi subxaanahu wa tacaala sida qisaasta iyo qadafka loo loo qalibo xuquuqu naaska mararka qaarkood loo qalibo bimacnaa sidaas weeye nusuusta ma taabanin ma dilin waa iska cafi laakiin maanta oo nabigu dhintay ilaa xaqa asagaa iska lahaay iyo intuu geeriyooda suubanu sal ly slam ninkii wax ka sheegaayay si sarbeeba iyo si saaf saaf aba madaxan qaadayna yuqtalu fi lxilli walxaram walaa cafwa lahu walaa tawba watawbatu fii ma baynahu wa bayna allah amaa anagu sooma ah waajib kana saaran an utahira min alardi kulu man saba rasuula washatama tacriidan aw talwiixan aw tasriixa hada waajiban waa waajib almuslimiin muslimiinta waxaa saaran nin kastoo nabiga wax ka sheegay si cad ama sarbeeba wax oga sheegay uu miirkiisu qabo dhammaystiran yahay oo caaqil oo baaliqa oo mukhtaaron la qasbin oon la dirqiyin intaaba haddaynu hubsanno waxaan leenahay madaxa la qaado waan toobadkan aday ku taalla waan lenahay toobadaada baynaka wa bayn labi anfacaysa anagu soo ma aha nabi maxamed aad meel kaga dhacday wuuna dhintay xaqa asagaa iskale laabuda min iqaamati xuquuqihi sal l slam intuu la ekaada ninkii nabiga wax ka sheegaayo madaxa la qadaa tago wa ana ataxamal mas-uuliyata dalika insha allahu tacala bishii doona ka dhaco nabiga banaanka laga maro waad maqlayseen shalay wixii bal soo galeen internet-yaha shaydaankii suuriya maxamed xasuun nin dhegaysta ma leedihiin anugu warkunbaa soo gargaadhay maxaa ku qoran meesha ah. law amaranii muxamadu an akfura biاlyahuudiyati wاnasra lakafartu muxamada lakafartu bih waa mufti dawladeed la soco hadda mhm. walaw amaranii muxamadu an aqtula unaasa laqultu lasta bnabiy ayb ashifaa btacriif xuquuq lmustafa hala akriyo fi xuquuqi maxamad sal slam labadaa kitaab isla akriya ashifaa btarii xuquuq lmustafa liqaadi ciyaad almalik alyaxsubi kitaabka hala akriyo kadibna asaarim almasuul calaa shahadat rasuul ha lagu gunaanado warku iska cadaan hayaa soomali kala baxaysaan labadaa kitaab isla muraajace ninka noocaasa hadalkaasi ma yahay calaa aqali taqdiir ayn laga soo guuriyey sheekh maxamed xasuun alibliis waa ibliis min alabal sheekhna maya shaydaankaasi laga soo guuriyey hal huwa sariixun fi shatmi wasabi watanqiis am huwa tacriidun haye sariix wey haddii xataa wuxuu u jeedaa hadduu nabigu ifari lahaa dad dhiigooda usan banaayn inaan laayo la kafartu bihi waxaan leenahay e gaalnimo ah yaa kuu sheegay ruuxa dhiigis inuusan banaanayn yaa ku baray shaydaan baa tahay adoo jaahila oo kabawaa in baa timid yaa kuu sheegay subanihii kuu sheegay baa haddana dilku yidhi wa huwa macsuum ilaahay baa amray siaad u kufrinaysaa hadduu horaan islam hadduu murtad ninka noocaas murtad fatwoonhayo suuriya jooga wa kukaasa sheekh murtad oo fatwoonhayo mufti suuriya halkaasuu ku fadhiyaa <clears throat> ya ka hadda xaggee joogaan suuriya suuriya warkeed miyaad haysaa sheekh maxamuud suuriya warkeed ma haysid baan hayaa meesha nusayriya baadiniyaa qabsatay iska daa <clears throat> sunno iyo nin diin difaaci ah ayaga waxaa loo dabagalaa mudaahamaad baa lagu sameeyaa waa la baadhaa waa la kontaroolaa ma kordhi karaan xamaas oo kale soddon nin keliya suuriya looga ogol yahay habeenkuu nin soddon iyo koo u yimaad waa la tarxilaya soddon kama badan kartaa nimankaa niman diin waa ajmaca almuslimiin cala nus inay kaafiriyiin ijmac buu ibnu tamiya soo guuriyay calaa kufri nusayriya wa riddatiha leanna baatiniya wey nimanku diin shuqulkuma laha wax idan haysta saas u badan yihiin ayb qaala uma adbara arajulu fasta'dana rajulu min alqawmi fii qatlihi ah, xadiidkan adugu axkaamtiisi meelo badan baan ku fafaahina waan iskaga tegayna risala yar hadda aanu qoray oo koobi laga soo saartay baan ku fafaahiyey waan ka tegayna insha allah qaala uma adbara rajulu ninkii baa noqday koodka waaweyna koodka tagtaagnaa indhaha libiqsanaa fastana rajul min alqowmi fii qatli nin baa nabi allow ninkan aan dila ka leexo maxaad ku dili wuu og yahay nabiga wax laga sheego saxaabadu kaanuu yacrifuuna in xadkeedu ay qatli tahay way yaqaaneen wa yarawna anahu khaalid minu asagu ahaa khaalid buu ahaa iyo cumar baabaa la isku haya lakin khaalid buu ahaa ninkaan ninkiin aan dilo faqaala rasul wuxu uhi ina min didii haada kan shabahiisa waxaa ka mid a ama kan asalkiisa waxaa ka mid a ama kan warasiy tarankiisa waxaa ka mid a dida asla waa leedaha nasna waa lagu fasiraa shabah iyo masiilla waa lagu fasiraa ina min dudiya hada ina min amhaali hada qawman qolyaha ka mida yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirum halkaa kalsu u dhaafin qur-aanku fahmi hayaan weeye maxaa uu tilmaamay nabi allow yaqtuluuna ahla islaam islaamka ayay dilahayaan wayadacuuna ahla alawthaan qolyaha awthaanta caabuda ayay ka tagaayan daynhayaan gaalaa ka nabadgeli muslimiinna waa dhibahayaan wey muslimiintay layn gaalla waa daynhayaan culimadu waxay waxaa lamida ah, siduu shekhul ku sharxay kitaabkiisa alistiqaama ku sharxay waxaa lamid a ah, dadka ahlulbidaca faraha ka qaaday ahlu sunnahana dhibahaya baa macnahan soo geli sida jadiidiyadoo kale alrabiiciya almadkhaliya aljaamiya waxaa ka nabadgala kullu mulxidin wa zindiiq waxaa la ka nabadgala kullu kaafirin shariirin shariirin caniid waxay ku imtixaanan yihin inay wax ka sheegaan ahlmujaahiduun ahlu sunna waljamaca ahlu khayr ahlu tawxiid wax kala mahayaan leyla nahaar soo jeedkooda iyo mxuu aha sirtooda iyo foqooda iyo fagaarahooda waxay wadaan ay ku xabeebta intaas wey altacnu fi ahli sunna wa fi duhuuri lmujaahidiin iyo inay ka nabadgaleen zanaadiqu tuug murtaduun gaal oo dhan ba ma lagu yaqaana wey hawshaa iska ilaali muslimiinta ha kaa badbaadan gaalla ha kugu rafaado culaad inaad ku noqota la doonaya culays ninka asaga muslimkana ad noqoto gogol iyo gacan iyo aabiyahoy u noqoto laabudda an takuna jaxiima laa yuطaac cala alkaafiriin janna inaad noqota la doonaya ala muslimiin sheekhan almuslimiin farqigaasa laga raba yamraquuna waxay ka siiban min alislaami bay ka baxayaan kama yamruqu sahmu min aramiya leebku siduu ooga duso taargetka aramiya hadafka meesha lagu turay wey lain adragtuhum haddaan nabigu gaadhabu lain adragtahum haddaan gaadho oo nimanka helo la aqtulanahum qatla caadin sida ree caad loo baabi'iyey naqli munqacir looga dhigay baanu ka dhigaynaabnabigu sida ree loo tirtiray ee waxba loo reebin baa nimanka u baabiin waxaa laga qaadanaya xadiidkan axkaam dhowra xukumka ila muhiimsan waxaa weeye ku jira fi xadiidi alkhawaarij iyo wa qatlihim wa jihaadihim waxaa weeye ahlulbidacu heli kara shay sunno oo wanaagyo heli kara bidcada ku dhacay laa yucdaruun nabigu taawiilka xun ay qaateen alkhawaarij walwaciidiya ay ku dhaceen nabiga uguma cumur daarin niman aahimiina oo dembiilayaala ah oo in la baabi'iya buu nabiga ku xukumay diinkooda diin faasida weeye taawiilkooda laa yuqbal maxaa yeele maca sunnati alwaadixati alqara ruuxa ahlulbidac ee bidco weyn oo lagu takfiiriyo ku dhacay ama lagu tafsiiqiyo ku dhacay asagoo heli kara ahlu sunno wanaagsan waxaan leeyahay ninkaa loo cudurdaari maayo ayb haddii uusan meel ahlu sunno joogaan baysan ahayn oo bidco shirkiya kufriya uu ku dhacay asaga iyo muqalidkiisiba qoli waxay leeyihiin laa yucdar sida qolyaha ahlufatrada ahaa aan loo cudurdaarin quraysh ahlu fatray ahayd carab ahlu ahayd diinka ay haysteena wanaagsanaa waxaa bedelay camr bn xay alkhusaaci baa asnaamkina huwa aladii awalu man gayara diina ibraahim wa ismaaciil calayhim asalaatu wasalaam min camr luxay ilaa nabi maxamed uu soo baxy intuu dhexaysay ahlu fatray ahaayeen wa dalika aldaahir fii sunnatihi inay gaala yihiin oy naar ku waarahayaan adduunka inay gaala yihin muran dambe laha liana alkufra cadam aliimaan gaalay ahaayeen amaa waciidkii aakharo muaakhaduuna mukhalladuuna fi nnaar aabbayaashii baa ka mid ah iyo awoyaashii nabigu uu ku cuqubay dad badan oo la weydiiye baa ka mid ahaa